buri mayso alijaaratu kiradii ma burayso bimowti axadi lmutacaaqideyni labadii wax kala caqdistay ee wax kala gutay midkood dhimashadiisa kuma burto wa tabdulu waxayse ku buraysaa bitarafi alcayni almustaajarati cayntii lakala kiraystay dhimashadeeda ayay ku buraysaa waxau sheekhu halkan inoogu tilmaamayaa inay ijaaradu tahay cuquudeeda laazimu darafayn labada dhinacba ta ka laasimta ee aan midkoodna ka bixi karin ilaa ay muddadu dhammaanayso sidaa daraaddeed baa sheekh wuxuu leey walaa tabdulu lijaaratu bimowti axadi almutacaqibayn labadii ruuxee caqdiga iyo heshiiskaa kirada kala galay ee muddada qabsaday ama kiradii haysa siiyaan ama wakhti kaleba oo dambaba ha la ysu qabtee midkood geeridiisa kuma burayso hadduu midahaantood ahaantood geeriyoodo kii wax kareeye ama kii karaystay hadduu geeriyoodo waarisigiisii kii dhexlayey ayuunbaa maqaamkiisii iyo halkiisii soo taagaya oo ma burayso waa tabdulu bitalaf alcayni almusta'jara laakiin cayntii la kala kiraystay haddii ay dhimato ijaaradii way buraysaa masalan aqal baa la kala kiraysto aqalkii baa dumay wixii gaadhi baa la kala kiraysto gaadhigiibaa dee qalliboomeshaba ka baxay neef xoolaha buu ahaa neefkii xoolaha baa dhintay marka ay sidaasi dhacda ee shaygii la kala kiraystay uu dhinto ijaaradii way buraysaa buriddaasina waxa weeye muddada mustaqbalkaee soo socota socotae kii maadiyada ahayd ee tegtay ma burayso masalan <clears throat> haddii iyadoo sanadkii la kala kiraystay ay shan bilood tageen lix bilood tageen ay cayntii dhimato waxay noqonaysaa un lixdaa horena kiradeedii in la kala qaato lixda dambana in kiradeedii aan la kala qaadanin haddii kirada la wada qadimin waa in lixda dambe la soo celiyaa haddii aan la kala qaadanin ninka laakiin masalan waxyaalahan ka qaxa iyo waxyaalaha caynkaasa masalan laga qaxo oo karayo kuwa waxaa la yidhaha iyagu acdaar baa la yidhaahdaayo qofku haddii uu masalan jeedlo in qofkii tuugga ahaa la xado xadkaas ayaa xaq ilaahay ah wa xaqu laadami midna waa xaq aadami xaq aadami leeyahay qofku oo uu qirto weeye masalan adduunyo idhaa qof baa igu leh amaa masalan zake iyo kafaaro iyo uu yidhaahdo qof ayaa igu leh oo dee kafaaradii iyo zakadii iyo xataa xaq ilaahayna ku dhex jiray xaq aadami ayuu u badan yahay oo dee yeelanaya marka waa labadaa qaybood waa xaq ilaahay leeyahay iyo xaq aadami leeyahay haddaba xaqa ilaahay qofku wuu ka noqon karaa qirashadii uu qirtay buu yidhi qirashadii uu qirtay qofku wuu ka noqon karaa xaqa ilaahay maxaa yeelay nin maacis la yidhaah oo rasuulka sala allahu alay slam u qiranayay inuu sinaystay rasuulku in badan buu ku celceliyo u culi lacallaka qabalta inaad dhunkatay ma laga yaaba inaad taabatay ma laga yaaba inaad eegtay ma laga yaaba war miyaad waalan tahay bal iska hubsa buu yidhi yacni tacriid bay ahayd iyo bandhig uu u bandhigayey inuu ka noqdo laakiin xaqa aadamiga haddii qofku uu qirto laa yasixu rujuucu fiihi can aliqraari bihi qirashadii uu qirtay qofku kama noqon karo haddii uu yidhaahdo shaygaa hebel baa leh hebel lacag caynkaasa buu igu leeyahay adduunya ayuu igu leeyahay hebel hadduu yidhaahdo kama noqon karo keenu weeye wuxuu qofkii kugu lahaa waxaana u kala farqiya ama u dhaxeeya ilaahay xaqiisa iyo xaqa aadamiga xaqa ilaahay wuxuu ku dhisayay musaamaxo iyo asturaad xaqa bini aadmigana wuxuu ku dhisan yahay cala almushaaxa isagu dee iska doonid iyo bakhiilnimo ayuu isagu ku dhisan yahay sidaa daraaddeed buu midna uga noqon karaa midna aanu uga noqon karaynin masalan haddii uu tuugo oo kala qirto dabeetana uu ka noqdo xagga gacangoynta waa laga aqbalaya waa xaq ilaahay laakiin xoolihii uu xaday ka noqoshada la aqbali maayo si baa la leeyahay qofkii aad ka xaday wa taftaqiru waxay u baahanaysaa sixatuliqraari qirashada ansixitaankeedu ilaa alaaati sharaa'id saddex shardi ayay u baahantay albuluuq ka ugu horeeya waa qaangaad waalcaqlu iyo caqli waalikhtiyaar iyo doorasho wain kaana aliqraaru bimaalin hadduu waxa la qiranayaa maal yahay uctubira fiihi waxaa la fiirin shardun raabicun shardi afraad baa la fiirin wahuwa rushdu waa hanuunsanaan iyo toosnaan waxau sheekhu leeyahay aqiritaanka asixidiisu saddex sharday u baahantay kow albulu qofka wax qiranaye lagu yeelanaya waa inuu qaangaadh yahay sabigii yara hadduu wax qirto iqraarkiisaa looma raacayo hadduu yidhah waxaa anaa xaday ama lacagtaa anaa qaatay hadduu yidhaahdo laa yuctabar loo raadin maayo reerkoodii la qabsan maayo waayo ictibaar ma leh adugu dee wax yani sharci ahaan laysku ilzaamin karaanay ahayn haddii dee reerkoodii la weydiiyey bal ayana la eegaan iyo hadday la arkaan iyo waa la weydiin karaa laakiin sharci ahaan wuu qirtay oo qiraalkaas ayaa lagaga doonaya ayaan ansaxaynin walcaqlu caqli ayaa la shardeeyay qofkii waallaa isagana iqraarkiisu ma ansaxayo iqraarka qofka waalanina ma ansaxayo hadduu qof waalani wax qirto waxaasaa laygu leeyay ama waxaa hebel baa leh ma ansaxayo war ikhtiyaar doorasha ayaa la shardiyaa ee qofkii aan dooranee la qasbay isna iqraarkiisu ma ansaxayo qofka haddii la xanuunjiyo ama la toojargaleeyo la waxaa qiro oo sidaa ku qirto kaasina muctabar maayo ilaa man ukriha wa qalbuhu mutmainu biliimaan xaggii gaalnimada markii laga hadlayey qofka lagu dirqiyo gaalnimo isagoo qalbigiisuna iimaanka ku xasiloon yahay ma gaaloobayo marka hadduu gaalnimadiiba riday waxa kalena uu ridaya qasabku rasuulkuna sala allahu alay slm wuxu uhi in allaha tajaawaza lii can ummatii ilaahay ummaddayda waxa uga dhaafay maa waswasa bihi suduuruhaa maa lam tacmal aw tatakalam ummaddayda waxay laabaheedu ku waswaasay ugu sheekayso uu ka dhaafay inta aanay shaygii qabanin ama aanay ku hadlin iyo wama stukrihu calayhi riwaayo kale waxay tilmaantay iyo waxa lagu qasbo waxa lagu qasbana ilahay uu ka dhaafay ummadda nebi maxamed haddaba wain kaana liqraaru bimaalin haddii waxaan la qiranayaa uu maal yahay waxaa la qiranayaa hadduu maal yahay oo cutooba yidhaha fiihi shardun raabic shardi afraad ayaa la fiirinayaa fiirinaya wahuwa rushd qofka maalka qiranaya waa inuu qof rashiida yahay laakiin hadduu safiih yahay tasarufkii xoolihiisaba laga xidhay hadduu yahay isna ma ansaxayo iqraarkiisa u maal qirtaa wa idaa aqara markuu qirta bimajhuulin rujica ilayhi isagaa loogu noqon fii bayaanihi caddayntiisa wa yasixu waana ansaxaya al istihnaa'u soo reebku fi liqraari qirashada idaa wasalahu bihi markuu la xidhiidhiyo wa huwa fii xaali asixati walmaradi sawa labadaana waa isku mid waxuu sheekhu leeyahay haddii masalan qofku uu qirto shay majhuulah wuxuu yidhi masalan calaya maalun bimacnaa xoolaa laygu leeyahay buuri oo ninkaa hebel la yidhaha xooluu igu leeyahay buuri rujica ilayhi fii bayaani isagunbaa loogu noqon caddayntiisoo loodhan caddee maalka lagugu leeyahy waa maxay dabeetana waxaa la aqbalaya waqubila tafsiiruhu bikulli mutamawad wax kasta oo maala ah hadduu ku fasirana waa laga aqbalaya hadduu yidhaha xabaddaa qamadidaabay ahayd iga soo raacday bakhaarkiisoon maalin galay waa laga qaadi un la odhan maayo wax weyn bay ahayd may may lagaa dhegaysanin wax weyn baad qirad mool haddaad tidhi wax weyn weeyaana keen la odhan maaye mar hadduu majhuul yahay isagu wuxuu qirtaa wuxuu ku fasiro ee ku caddaeyun baa laga aqbalaya wayasixu listihnaau fi liqraari waxaa ansaxaya iqraarka in wax laga soo reebo in wax laga soo reeba way bannaantah idaa wasalahu markuu la xidhiidhiyo mustanaa bihi mustanaa minhu kuu soo reebaya iyo kuu ka soo reebaya markuu wada xidhiidhiyo way ansaxaysaa maxaa yeelay dee qur'aanka iyo luqadaba istinaha waxaa la yidhaha ama soo reebkuu ku saaroy masalan waa maxay isagoo yidhaahda waxaa laygu leeyahay kun shan boqol mooyaane calaya alfun ilaa khamsa mia waxaa laygu leeyahay kun shan boqol mooyaane intuu marka hore wax sheegay inuu dabeetana wixii soo jafu wax ka soo reeba way bannaantay istina caynkaa laakiin waxaa shardiga ah, dee inuu intaanu hada agraarkan ka faaruqin inuu niyada ku hayo waana inaan istiqraaq mustanuhu mustanaa minhugana waa inaanu istiqraaqin macnaha hadduu leh allahu calaya alfun ilaa alfan kun buu igu leeyay kun mooyaane mustaqriq baa la yidhahdaa kunun baa lagu leeyay ninkaa istinaa ansaxayo wa huwa haddaba iqraarku fii xaali sixati walmaradi sawa xilliga uu qofku fayow yahay iyo xilliga uu xanuunsanayo labaduba isku mid weeye macnaha waxa tabarucaadka ahee qofku uu fii xaali marad tabarucaadkiisa ayaa uctubira min auluf ulufka tarikadiisa ayaa laga fiiriyaa laakiin mar hadday iqraar tahay wuxuu iminka cadiye mubtadaa ah hadda maahe waa mid waa wax lagu lahaayuu ka warramayo weeye wax lagu lahaayuu ka warramayo hebel baa igu leh weeyaanoo fasmaal baa laga fiiriyaa faslun fi lcaariyati waxaa caariyada la yidhaahdo ayuu u fasal yahay caariyadu waxa weeye waa waxaa yaree lays ammaanaysiiye dadku ay kala ammaanaystaan baa caariye la yidhaahdaa marka caariyada waxay leedahay iyaduna arkaan arkaanteedaasi waa muciir iyo mustaciir iyo mucaar iyo siiqa waa muciir waa ka caariyeysinaya wax ammaanaysinaya mustaciirna waxaa la ka wax ammaanaysanaya caariyeysanaya mucaarna waa shaygaa lays caariyeysiinayo lays ammaanaysiinayo iyo siiqa wuxuu sheekhu uhi wakullu maa shay dhammaantii oo amkana ay suurto gashaa alintifaacu bihi in lagu intifaaca maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisina ay baaqi noqonayso hadhayso jaazad waxaa bannaan icaaratuhu ammaanaysiintiisu way bannaantah idaa kaanad manaaficuhu aahaaran markay tahay manaaficdiisu waxau sheekhu leeyahay wax alliyaaliyo wixii lagu intifaaci karo iyadoo cayntiisina ay baaqi noqonayso hayntiisi shayga muqaalkiisna isagu harayo shay alliyaalyo shaygii lagu intifaaci karaa way bannaantay in la iscareysiiyaa in la is-ammaanaysiiya way bannaantay idaa kaanat manaafichu aahaaran markay manaaficdiisu tahay aahaar raadad hadhaya markay tahay aahaar markay tahay macnaha wuxuu uga jeedaa intifaacaas iyo shaygii markay kala hadhayaan intifaaca iyo shaygii markay kala harayaan waa la is-ammaanaysiin karaa waa la is careysiin karaa masalan maxaa kala hadhaya dee guri gelidii iyo way kala hadhayaan masalan guri aad qof tidhaahda ammaan ahaan ku gal mare aad qof u dhiibto gaadhi aad qof u dhiibto yacni caariyiintiisi way ansaxayaan waayo waxa kala hadhaya intifaacii iyo iyo shaygii kala hadhaya qofkii daartii wuu gelayaa wuu intifacsanaya wuu ka baxaya halkeedii bay oolaysaa maradii wuu gashanaya halkeedii bay oolaysaa rikoorkii waa soo dhegaysanaya halkiisii bay oolaysaa kitaabkii waa akhrisanaya halkiisii bay oolaysaa maxaase meesha aan loo diidan yahay saxankaa beriiskaa baan ku caamaanaysiiyey dee waay markuu cuno wax ma ka soo hadhayaan maya oo see loo odhanaya markaa dee waa la isasiyaa isaga laisma ammaanaysiye markaa wixii mar haddaanay isticmaalkiisa iyo cayntiisa aanay kala hadhaynin ee ay israacayaan waa laysa siiya ama waa la kala siiya lakin laysma ammaanaysiyo ammaana galo idaa kaanat manaaficu aahaaran markay tahay macnaa mid baaqi noqonaysa watajuuzu alcaariyatu muطlaqatan wamuqayadatan bimudda caariyadu way bannaan tahay iyadoo layska sii daayay iyadoo muddo lagu xidhay wahiya madmuunatun waana la magdhabaya cala almustaciiri ninka mustaciirka waa laga magdhabaya biqiimatiha yowma talafiha maalintay dhimatay qiimaheedii ayaa laga qaadaya waxau sheekhu leeyahay caariyadu mudlaqiyo muqayadaba way ku bannaan tahay in qofka shayga aada ammaanaysiiso waa mulaqa waa mid la sii daayo on muddo lagu xidhin wa muqayadatan bimudda iyo iyadoo muddo lagu xidho layidhi bil soo hayso labadaba way bannaantahy waxaanay ka mid tahay cuquudda lajaa-isu darafayn labadina xagga muciirka iyo agga mustaciirkaba labadu way ka banaanta mustaciir xilliguu doonu soo celin karaa muciirna xilliguu doonao kala sheegeegiisi mudlaqa waa muqayada wa hiya madmuuna waana madmuuno mid la magdhabayo weeye caariyadu cuquudda labadii qaybood aynu qaybinay waa cuquudda la yidhaha yadu damaan yadu damaan waa cuquudda la yidhaha weeye haddii ay dhimato wuu magdhabaya maxaa yidhi rasuulku sal l sl istacaara yowma xunayn min safwan bin umaya adrucan diriciyo ayuu ka qaatay safwaan ibnu umaya markaa wuxu dhaa qasbaya moxamed ma dhacdaa buu yidhi faqaala sala allahu alay slam laa bal hiya caariyatun madmuuna wuxu uhi waa caariyo iyo ammaano la magdhabaya buu lagu damaanayo cala almustaciiri ninkii mustaciirka ahaa waa laga magdhabayaa shaygii madmuuno ayay noqonaysaa markay isticmaalkii maaduunka ahaa waxaan ahayn ku dhimato weeye alisticmaal idaa talifat bigayri listicmaali اlma'duuni fiih isticmaalkii lagu ogolaaday waxaan ahayn markay ku dhimato weeye laakiin haddii isticmaalkii lagu ogolaaday ay ku dhimato ku magdhay maayo qof masalan dee wuxuu kuri maradaa gasho daradaasiiu ku gashatay ilaahay balaayuu ku rido masalan ama dab iyo de waxbaaba markaa ku qabsadayoo halkiibay ku dhimatay marka isticmaalkiibay ku dhimatay laakiin haddaad meel iska dhigto markaa tuug qaato taasoo kale de waa laga bagdhabaya biqiimatihaa yowma tarafiha maalintay dhimatay qiimaheedii un baana lagu magdhabaya biqiimatihaa yowma tarafiha maalintay dhimatay qiimahay maraysay ayaa lagu magdhabaya qiimo dhexe iyo kii maalintii lagu dhibay midna lagaaga magdhabi maayo maalintay dhimato baa laodhaya qiimaheedii waxaa sidaa khilaafsan qasbiga oo kale oo isagu aqsal qiyam baa lagu magdhabaa qiimayaashii soo martay kii ugu dhowaa faslun kii ugu dheera faslun fi lqasbi waxa dhaca la yidhaahdo ayuu halkana u fasliyey asb waxaa la yidhaahdaa asbi alistiilaau ulman mujaaharatan calaa xaqi اlgayri walow manfaca waxa weeye asbi waa adigoo dulmi u qabsada xaq cid kala leeda walow manfacaba ha ahaato walow waxaasi manfaco ba ha ahaatee xaq hayr leeyahay oo aada boobtaa la yidhaaha maxaa ka mid a ah masaajidkaa meelu galay haddaad intaad ka tuurto ama ha yaraadee ama ha weynaadee waa manfaco adiga halkaa waad qasbide meel yaruu suuqa fadhiisan jiray baa intaad ka riixday baad adigii aada fadhiisatay waa qasbi dhac weeye xoole u leeyahaad iska kaxaysatay gurigiisii baad iska furatood iska gashay waxaasoo dhan waa qasbi waana min kabaa'ir dunuub ilaahay baa yidhi walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaail maalyaalkiina dhexdiina ha ku kala cunina baail rasuulkuna sala la ala sl wuxu uhi dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam dhiigyaalkiina maalyaalkiina sharafdiinu xaaraan bay idinka tahay guudkiin man dalama shibran min ard rasuulku wuxu uhi qofka dulmiya taa ka dhul ah taa ka dhula ah qofka dulmiya duwiqahu min sabci ardiina yowma alqiyaama toddobada dhulba maalinta qiyaamaha inta luqunta loo dheereeya ayuunbaa loo sudi qaar baa hargeysa in leg loo oo toddobaba ka badan boqolaal dhacay markaa bakaylnimada dhulka lagu bakaylka yahay ee nafdooda lagu dabeeceeyay baa rasuulku og yahayoo taaka buur taakadaa laysaga tegi maay haddaad aragto reere isku rogmanayaad arkaysaa taakadaa in leeg ama wax kaba sii yarba markaa arkaantiisnu waa kaasib iyo maqsuubu minhu iyo maqsuubu bihi iyo qasbi dee isagu siiqa ma lehe kaasib maqsuubu minhu maqsuubu bihi iyo kasbi oo dhiciddii ah waman qofka dhaca maalan liaxadin lazimahu waxaa ku waajibaya radduhu inuu celiyo wa arshu naqsihi nusqayntiisa arshigeedanoo bixiyo wa ujratu milihi ujratumahaalna uu bixiyo waxau sheeku uhi qofka dhacaa maal buu dhacay qof u sugnaaday saddex arrimood baa ku waajibay kow inuu celiyaa waajib ay ku tahay aaniyan hadday nuqsaani ku timi nuqsaantaa waxay leedahay inuu bixiyaan lagu leeyahay aalian ujradii waxaa la midkii ay soo saari jireen baa lagu leeyahay miaal ahaan ka soo qaad nin baa halkaa bas yar iyo xaajad yar iyo waxbuu iska lahaa yuu iskaga shaqaysanayo waa laga dhacay waa lala tegey dabeetana markii lala tegey waxaa la leeyahay ninkii hortu inaad ninkii ku celiso gaadhigiisii baa lagugu leeyahy radduhu waa halkaa waa inu celiyaa taaniyan maxaa lagu leey waarshu naqsi gaadhigii waxbaa duqadaa gaadhay oo waxbaa ijinbaa wax noqday oo meel kalaa wax noqotay wax alla wixii nuqsaan ah ee ku timi isagaa laga doonaya raaci baa laleey wax nuqsaanaad ku keentay waarshu naqsi wa ujratu mili waxa la ninkaa baskaasi intuu soo saaraya maalintii maalintii baska la ama xajiyadda la midkii maxay soo saari jirtay dameer buu ahaayo muu ku dhaansan jiro muxuu soo saari jiray maalintii dameerlow maxaad soo saarta baa laleeyahy waxaa la yidhi maalintii wuxuu soo saari jiray toban kun imise bilood buu haystay shan bilood shan bilood toban ku dhufo intay noqotayna halkaa dhig baa laleeyahy way manaaficdiisiidii iyo dee intifaacsan lagu soo saari lahay isaga ayaa ka xadfiyey marka waa intaa lazimahu radduhu waarisu naqsi wa ujratu milihi haddaba fain talifa hadduu dhinto daminahu bimilihi wuxuu ku magdhabayaa isagoo kale in kaana lahu milu hadduu mael leeyi buu ku magdhabay in lam yakun lahu milun haddaanu ugsanayn akara maa kaanat intay ahayd ugu badan min yowmi alqasbi maalintuu dhacay ilaa yowmi tarf ilaa maalintii dhimantay wuxuu sheekhu leeyahay haddaba ashyaada waxaa loo kala qaadaa laba shay marka wax la magdhabayo weligiinba qabsada oo shayga magdhowgii marka wax la magdhabayo noocay doontaba ahaatee laba shay bay u qaybsamaan mili iyo mutaqawin baa la yidhaha mili iyo mutaqawin mili waxaa la yidhaha maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza fiihi salam wixii la miiso ama la miisaamo waxaa la yidhaahdaa mili ee weliba salamkuna ku bannaan yahay masalan waxyaalihii laisku dardaray in la koobi karayn oo kale aan ahayn wax allayaaliyo wixii la miiso ama la miisaamo ee waxyaalaha la isku dardaranyahay mili baa la yidhaahdaa waa biyihii waa daqiiqdii waa naxaastii waa waxyaalahaasoo dhan mili baa la yidhahdaa maxaa lagu magdhabaa shaygaa shay la mid un baa laga magdhabaa beriis buu ninkii dhacay beriis unbaa laga doonayaa la mida arabi axib u dhahay arabi khibaa laga doonaya biyuu dhacay biyaa laga doonaya laakiin marka masalan biyahoo kale laga doonaya aan waxa weeyaan haddii masalan ninku uu nin dee biyo dhaan booyad yar oo toban foostaa soo dhaansaday ama mid kontonoba soo dhaansaday hadduu ka dhaco oo ay bahashuba marayso dee dhowr oo dollar hadduu ka dhaco oo yidhaahdo maalinay xareeddu meel walba marantii baan booyaddaadii ku siinaya abadan laga aqbali maayo laga aqbali maayo maalintii baa loo qiimaynaya qiimihii maalintii baad bixinaysaa waayo maantana qiimo male ama webi buu dulkeeda sud webiganaan kugu siinay webigana caantaynba laguma siisto ya halkuu ka yimina meelaan meelaan biyaba lagu hayno bahgooyaabay ahayd oo dee qaali bay ahayd halkana webigan agtiisana shilinba laguma sii qof waliba uu darsadaa ama xilligoo xilligaasina jilaal biyo dha'an bay ahayd maantana meel walba waa waran yihiin yacni sharcigu saas uu eegaya waxaa kaloo iyana masaladaa la oo maanta iyadana magaalada muran badani ka taagan yahay masalada dadkii qaamaha isku lahaa ee ayagoo qaama isku leh lacagta ay qiimo dhacday ee meeshaba ka baxday islaam baa la meheriyo sideetankii baa la meheriyo ama toddobaatankii baa la meheriyo waxaa lagu meheriya boqol shilin ama labaatan shilin baa lagu meheriya xayn ari ay u goynaysay ama jeg ay u goynaysay boqolka shilin markaa hadday miyi ula baxdo reerahaba ariga waa ka dhammaynaysay balodhi waa u goynaysay konton kun baa sideetankii lagu meheriyo daar bay dhisaysay maanta haddii loola kaco kontonkii soomaaliga ahaana muxuu noqonaya maalin qadadeed noqon maayo nin baa biil qaadanayo meherad buu ka biil qaadanayo saddex sanu biil qaadanayay waxaa laga inay noqotay ama labaatan kun ama toban kun inay noqotay sidii baa lagu kala tegey maantuu ninkii leeya dabeedna tobankii kuban ku saddex kun oo somalilaana maxay noqonaysaa arrintaa xuunkeedu arrintaa xuunkeedu waxa weeye sida cadaaladda islaamka culimaduna caddayn cadaaladda islaamkuna ay tahay waxa weeye in qofka xilligaa wixiisu waxay goynayeen in lagu siiyo xilligii dayntaa masalan islaantaa meherka loo magacaabay xilligii dayntaa la kala qaatay xilligii waxaa la isku yeeshay in wixii ay goynayeen qofka loo siiyo oo lacagaha fadhiya ama dirhamka ama riyaalka ama doolarka lacagaha fadhiyan ayau keckiceen ilaa lixdankii ilaa maa yowmana haadaa meel taagan ama dahab ama raashiniyo wax noocaasa ama ari waxay goynayso laysku siiyo waa waxyaalahan kicin bay ka mid tahay lagu siiyo laakiin arrinkaad biishanaysay shanta sano ama saddexda sannadood ee aad ku noolayd inaad tidhaahda maanta waxaan maalin biilkeed ahayn baa ku siinaya laba nin ba isqabsayn ba ari dhaweyto waxay ahayd lixdankii ayaa wuxu uhi hudheel baan haystay nin baa wuxuu hi iga biishan jiray oo cuntadu iga cuni jiray buuhi anigu maan ogeyne ninkiibaa ii yimi buui berigii dhaweydaynu dalka soo galay wuxuu uhi war hebelow berigii lixdankiisa oo garamaysa halkaad hudheela ku haysatay haa bil raashinkeed maan bixin buuri waxaanay ahayd waxaan filaya inuu yihi conton shilin markaa laba kala doolo haddaba xashiishkaa agteenna inaan kontonkii kaaga soo qabto iyo inaad iga saamaxdo kala dooro buu yidhi ninkii kalena wuxuu ugu jawaabay maya adugu laba kala dooro hudheelladii berigaa iyo kuwa maanta iyagoona isku mid ahayn inaad hudheelladaasun igu ballabisa saddexda waqti oon galo yeeli waayo qiyaamahan ku raacayaa buuli labadiina ilaa qiyaamaha isu raacayaan oo sidii dayntii kuma weli kumay kala bixin yacni waxyaalo noocaasoo fara badan baa jira niman wadaaddo waxaa jirana dayn ma kordho oo halkaa la taaganayagu dayn ma kordho dee waa runoo ma kordhin markaa labaatankii boqolkii gadbadood ay xilligaa ahayd ayuunbaa iminkana la doonayaa xilligaa aqalku dhisayuunbaa iminkana la doonayaa xilligaa arigu goynayunbaa iminkana ayuunbaa la doonayaa ee waxaan waraaqahani wax alla wax qiimay leyn ma jirto masalan kutub baa jirta odhanaysa markaa masalan amaahdoo kale la celinayo walow fii naqdin baطala tacaamulu bihi lacag tacaamulkeedii burayba ha ahaadee farqi baa jira lacagta ay kutubtaasi ka hadlaysaa waxa weeye lacagtii dahabka iyo silfarka ahayd ee haddii lacag ahaan looga tago xataa macdan ahaan aanu aanu faalsoobaynin oo markay dee dahabka iyo fadada lacagtu ay ahayd haddii laga tago lacag ahaan isticmaalkeeda dee dahab ahaan bay wax kugu goynaysay iminka wasaaqa haddii la burburiyo ama siliska haddii la googooyo silisnimo mahane dahabnimo wuxuu tarayaa markii hore lacagtu caynkaasay laakiin bal dollarkaa dhekada weyne iminka sidaa loogu haadayaa haddii maanta maraykan ka wareego cid wax ma ku falaysaa de waa maya waa warqad caadi oo kaadidaa la yska marinayaa markaa farqigaasaa jira dadka markaa deymaha qaamaha iskule waa inay eegaan waxaan intay intifaacsanayeen wuxuu u goynayey waxay ku qabsadeen qofkan waxay ka qaateen markaa waxau sheekhu leeyahay haddii shaygaasi uu mithli yahay oo shay la miise ama la miisaamo uu yahay waxaa lagu celinayaa miligiisii baa lagu celinayaa in kaana lahu mil wa biqiimatihi haddii qiimihiisa lam yakun lahu mil haddaanu mil ahayn mutaqawim baa la yidhaahdaa waa waxaan la miisin ama la miisaamin xoolahaa kamida mida maryaha iyo waxaasaa waxaan ama la miisan ma la miisaamin o dhan mutaqawin baa la yidhaha qiimihiisaa la bixiyaa qiimahaasina muxuu noqonayaa agtara maa kaanat intay ahayd ee ugu badan min yowmi alqasbi ilaa yowmi talaf maalintaa uu dhintay iyo maalintuu dhacay ayuunbaa la eegayaa qiimuhu soo maray qiimaha ugu badan ee uu soo maray baa lagaga goynaya markaa qofkii masalan ari buu dhacayoo adrigii berigaa la siiye berigaa uu dhacayna qiimuuha rifti vaaligii baa ku xigay oo dhulkuu galay haddana waa la fasaxayo cirkuu tegey waxaa la eegayaa un xilligu ugu qiimo badnaa xilligu ugu qiimo badnaa unbaa qofkii lagaga qaadanaya maxaa yeelay xilligaa qiimaha dheeraadkii uu jiray kaasib u ahaa muaalab lagu yahay inuu celiyo ka soo hadhi maysa markaa masalan ka soo qaad neef adhi buu dhacay oo neefka adhigii berigaa wuxu ahaa soddon dollar mar kaluu hoos u dhacayo wuxuu tegey toban dollar konton buu haddana tegey kontonkaasi unbaa lagu weydiinaya waayo xilligaa uu kontonka ahaa kaasibuha laga doonayo kontonka inuu celiyo dib uga dhici maysa dabeedna sii bay u saarnaanaysaa min ymi min yowmi alkasbi ilaa yowmi talaf maalintaa uu dhacay ilaa maalinta uu dhintay qiimihii ugu dheeraa baa laga magdhabaya faslun fi shufca halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu shufca shufca wax la yidhaahdo shufco ay soomaalidu waxay taqaanba maaha mabaayima qalba shufca waxa weeye waxay yidhahdaan xaqu tamalukin qahriyin yahbutu lishariiki اlqadiimi calى shariiki اlxaadidi fima mulika bimucaawada ama biciwadi waa xaq qofku uu milkinayo oo qahri ah weliba oo iska soo gelaya yani qofka xaggiisa soo maraya oo u sugnaanaya ninkii hore shariiggii hore shariiggii dambe ugu sugmaya shay mucaawado lagu kala qaatay masalan laba qof ayaa shay bay aqal bay ayay wada leeyihiin aqalka ay wada leeyihiin ayaa mid ka midii u iibiyey qaybtiisii qofka kale shariiga kale wuxuu xaq u leeyahay bacdamaba ay laba ninoo shuraaka ahaayeen wuxuu xaq u leeyahay inuu isagu la wareego qaybtaasoo ninka laga iibiyo lacagtiisa u celiyo taas ayaa la dhaha shufco soomaaliduna mid ay aada u taqaano maaha waxa uu sheekhu yidhi washufcatu waajibatun haabitatun waajiba بمعنى haabita bilkhulda isku darsi ayay ku sugnaatay duuna aljiwaab jaar laakiin kuma suganto fii maa yaqsimu wixii qaybsanaya duuna maa laa yanqasim wixii aan qaybsamaynin kuma suganto wa fii kulli maa lam yunqal waxaan la ranin oo min alardi aan la raynin kalcaqaari see maguurtada iyo oo kale ayay ku sugmaysaa bihamani aladii waqaca calayhi lacagta uu iibku ku dhacay baanay ku sugmaysaa wuxuu sheekhu leeyahay shayga shufcada layidhaha waajiba bimacnaa waajiba taabita wey way sugan tahay waajiba maa qofka inuu shufcaysa waajib bay ku tahay maaha waxa weeye way u sugantahay weeye marka waxaana la yidhaha arkaanteeda waa shafiic iyo mashfuucu bihi iyo mashfuucu minhu iyo siiqada waa afartaa shafiic waa ninka shufcaysanaya mashfuucu minhuna waa ka laga shufcaysanayo mashfuucbihiina waa shayga la shufcaysanay iyo siiqa wa shufca waajiba haabita bilkhulta waxaa shufcada le waajibatun haabitatun mid ku sugan weeye bilkhuldati isku darsi iyo shay la wada leeyahay oo si faafsan loo wada leeyahay waajiba bimacnaa haabita weeye waa mid sugan oo waxay ku sugmaysaa khuldo iyo isku darsi labada ruux ay waxay isku darsadeen oo si markaa faafsanna ay u wada leeyihiin duuna aljiwaar laakiin kuma suganto jaar haddii labada qof ay jaar yihiin shufcadu uguma suganto oo kii jaarkii kugu xigay hadduu aqalkiisa iibiyo qofkuu ka iibiyey kama soo ceshan kartid oo kama shufcaysan kartid laakiin qofkii markaa shay wada leedihiin lahaanshihiinaasina calaa wejhi shuyuucu yahay ee si faafsan a u wada leedihiin aan idiin kala saarnayn ayaa hadduu iibiyo aada qofkii uu ka iibiyey u celin kartaa wixii uu siiyey fii maa yanqasimu duuna maa laa yanqasim waxaanay shufcadaasi ku sugantaa waxa qaybsamaa waxa aanse qaybsamayni kuma suganto maqsinka maalan aa wada leedihiini haddii uu maqsin qaybsamayo laba kala noqonayo uu yahay shufcadii way ku sugmaysaayoo xaq waxaad u leedahay inaad ninkii laga iibiyey ka soo ceshato haddii laakiin uu yar yahay oo aanu qaybsamaynin shufco ma yeelanaysid maxaa markaa ay tahay xigmadda ku jirtaa waxay leeyihiin shaygan qaybsamaya waxaa loogu ogolaaday qofku inuu soo shubcayso qofkii uu ka soo ceshado laga iibiyey waxaa laga yaabaa ninkii laga iibiye soo galay inuu yidhaahdo waynu kala qaybsanaynaayoo dee inagu isgaran mayna ninkii hore way isgaranayseene maqsinkii weyne laba maqsin baynu ka kala dhiganaynaa dabeetana meeshii maxaa ka soo baxaya dee kala qaybintaasi waxay keenaysaa qarash fara badan oo dhismaa meeshii ka soo baxay ay wada qaybsadaan waxaa laga yaabaa gurigu markii hore inuu isku maraafiq ahaa oo isku suuli ahaa oo isku bulaacad ahaa oo isku wax ahaa waxaa imanaysa markaa mid waliba inuu suuli gaara ah yeesho mid weliba inuu bulaacad gaara ah yeesho maraafiqdii oo dhammi inay u kala hadho ayaa imanaysa markaa mu-antaa iyo qarashkaa iyo kala qaybintaas dararka iyo dhibaatada halkaa ninka kaga imanaysaa si uu isaga dafciyo daraaddeed ayaa loo baneeyey wixii qaybsamayey ee ay cid wada lahaayeen hadduu qofkii wixiis qaybtiisii sii iibiyo inuu qofkii laga iibiyey lacagtii laga siiyey u celiyo shaygii isagu iskula wada wareego duuna maala yanqasim wixiise aan qaybsamaynin shufcadii ku sugmi mayso oo dee dararkii iyo dhibaatadii baan jirin wixii mar haddaanu kalaba qaybsamaynin oo manfacadiisii ay burayso maqsinkii yaraa haddii laba laga kala dhigo ay manfacadiisii burayso soo shufcaysan maayo qofkii oo dee dararkii iyo dhibaatadii kala goyntii baan meesha ka imanaynin wa fii kulli maa shay dhammaantii ayaanu ku sugmaa laa yunqalu aan la rarinoo min alardi dhulka xaggiisa kalcaqaari waa shayga maguurtada iyo wakayrihi wixii la midka ahaa wuxuu sheekhu leeyahay waxoo kaluu ku sugmaa wax alliyaalay wixii aan la rarin ee dhulka ah kal sida caqaarta oo kale caqaartu dee daartana waa la yidhaha dhulkana waa la yidhaahdaa ismun lilardi walidiyaac marka wix alle wixii aan manquulka ahayn in la rarine sida daarihii iyo dhulkii ayuu ku sugmaa wa kayrihii iyo caqaarka kayrkii oo dhismii la mid yahayoo ay soo raacayaan laakiin wixii yaraa manquulka ahaa la wada lahaa ee masalan dee layska qaadqaadanayey kaa isaga shubcadii ku sugmi mayso bihamani aladii waqaca calayhi lbaycu lacagtii iibku ku dhacay baanu ku shufcaysanayaa lacagtii iibku ku dhacay ama ha badnaato ama ha yaraato ama qiimihii ha ka badnaato ama ha ka yaraato wixii qofkaasi uu siistay unbuu xaq u leeyahy in loo celiyo hadduu yidhaha waxbuu iga daayey iyo waxbaan ka daayey iyo taasi ma soconaysee lacagtii uu ku dhacay iibku ayuunbaa uu qofkana ku shufcaysanaya wahiya cala alfawr shufcaduna waa cala alfawr waa deg deg mar alliyaaliye markii uu ninkan shufcaysanayaa ogaado waa inuu si deg dega ah u soo shufcaystaa ashufcatu ka xalli alciqaab xadiid baa rasuulku sal lay slm wuxuu ku yihi shufcadu waa xadhig dabar la furay oo kale weeyaan macnaha mar alliyaaliye markuu qofku ogaaday inuu ninkii ay wada lahayn shaygii iibiyey waa inuu isa markaaba soo ceshada hadduu dib dhigo wuxuu la mid yahay shaygii aada iibsatay oo ceebi ku soo baxdood iska haysatay fa in akharahaa hadduu dhib dhigo maca alqudrati calayha isagoo karaya ayuu dib dhigay soo shufcaysigii badalad xaqii shufcadu way buraysaa fa ina khara hadduu dibdhigo maca alqudrati calayha batalat way buraysaa waidaa tasawaja markuu guursaday imra'atan haweene calaa shiqsin qaybkiisii ayuu ku guursaday akhadahu shafiicu wuxuu ku qaadan bimahri mahrumaaal ayuu ku qaadanaya wuxuu sheekhu leeyahay labadii ninee masalan aqalka wada lahaa ayaa mid ka midii intiisii islaam buu ku guursadoo meher buu siiyey shiqsi shiqsi marka la yidhaahdo waxa weeye waa qaybkaa uu qofku leeyahay baa shiqsi la yidhaahdaa shiqsigiisii qaybkiisii ayuu islaan meher u siiyey ninkiina wuxuu doonayaa kale inuu soo shurcaysto siduu yeelayaa ilaan bihamani aladii waqaca calayhi lbayc baynu nidhe lacagba meeshii lama siina islaan baa meher loo siiyey wuxuu leeyahy akhadahu shafiicu ninkan shufcaysanaya wuxuu ku qaadanaya bimehri lmili islaantaasunbuu weydiinoo odhan dumarka la midkaa maxaa lagu guursadaa edooyinkeed iyo habaryaraheed iyo hooyadeed iyo bal dumarka la midkaa maxaa lagu guuray intaasaa lagu guuray oo meher masaalkoodii intiiunbu iska bixinaya ama ha ka badnaato shaksiga qaybkiisa ama ha ka yaraato akhadahu shafiicu bimehri meher masaal ayuu ku qaadanaya maalintii caqdiga ayuunbaa la fiirinaya waidaa kaana shufacaau kuwa shufcaysanaya jamaacatan markay yihiin istaxaquuhaa waxay ku mudanayaan calaa qadri alamlaaki milkiyaalkooda qadarkiisay ku mudanayaan masalan meesha dad badan baa wax ku wada lahaa dabeetana mid ka mid a ah qaybtiisii iibiyey intii kalea doonaysa inay soo shufcaystaan oy soo ceshadaan milkigoodu qadarki iyo nisbadu isu ahaabay ayay ayay kusoo shucaysanayaan masalan dhul baa wuxuu u dhexeeyey saddex nin baa wuxuu lahaa nis midna wuxuu lahaa hulus oo saddex meeloodoo meela midna wuxuu lahaa sudus oo lix meeloodoo meela ayuu lahaa kii niska lahaa ayaa intiisii iibiyey labada soo hadhay ee midna dhulka saddex meeloodoo meel lahaa midna dhulka lix meeloodoo meel lahaa siday u soo shufcaysanayaan kii saddex meelood ou meel lahaa dhulkaa inta saddex meelood loo dhigo uu ninkaasi iibiyo barhkiisa inta saddex meelood loo dhiga ayuu laba qaadanayaa kii suduska lahaana lix meelood ou meel lahaana saddexdaa mid unbuu qaadanayaa macnaha kii uluska lahaana ulus unbuu qaatay kii suduska lahaana sudus unbuu qaatay dhulkii masalan markay lix meelood loo qaybiyo ee uu midna saddex lahaa midna laba lahaa midna mid lahaa ee kii saddexda lahaa iibiyo kii labada lahaana laba unbuu qaadan kii sudus oo midkaa lahaana mid unbuu qaadanaya waidaa kaana shufacaau kuwa shufcaysanaya jamaacatan markay yihiin istaxaquuhaa waxay u mudanaya calaa qadri alamlaaki milkiyaalkooda qadarkiisa iyo nisbadu ahaa faslun fi lqiraadi qiraadka waxaa la yidhaha ayuu halkan nooga hadlayaa qiraad iyo mudaaraba labadaba waa la yidhaahdaa qiraad iyo mudaaraba waxaa la yidhaha caqdun yaqtadli an yadfaca almaaliku maalan ilaa akhra liyatajira bihi waribxu baynahumaa nin xoola leh ayaa u dhiibaya xoolihiisii mid kale ayuu u dhiibaya wuxuu ugu dhiibayaa inuu ku tijaareeyo ku shaqeeyo ribaxa iyo faa'iidada ka soo baxdaana ay dhexdooda ahaato marka caqdi inqiraadku caqdi waxa weeye jaahiliyadii xataa islaamka ka horraysay sidaas ayaa la samayn jiray islaamkuna wuu sugay dabeed ahlulcilmigoo dhammina waxay ku ijmaaceen inuu bannaan yahay waana caqdi jaa'isu darafayn ahoo labada dhinacba uu ka bannaan yahay mid kastaa markuu doono ayuu ka bixi karaa midkood dhimashihiisa ama waalashihiisa ama miyir doorsoonkiisana uu ka fasakmi karaa markaa qiraadka ama mudaarabana arkaanteedu waxa weeye kow waa maalig waa ninkii xoolaa lahaa iyo caamil iyo maal waa saddex waxaa kaloo iyaduna markaa shardiga marka saddexdaa la helo ribxi ayaa isaguna meesha soo gelayaa camal baa isna soo gelayo shaqadii la qabanayaan siiqa ayaa soo gelayso o ijaabkiiyo qabuulkiia ah. marka waa maalig iyo caamil iyo maal iyo ribxi iyo camal iyo siiqadii walilqiraadi qiraadka waxaa u sameeya arbacatu shuruudin afar shardi ayaa u sugnaaday an yakuuna calaa naadin waa inuu lacag yahay min adaraahimi wadanaaniir wa an ya'dana waa inuu idnaa rabbulmaali ninka maalkale lilcaamili ninka caamilkaa fi tasarufi ku tagrifal mutlaqan si madax bannaan u tasarufo aw ama fii maa shay wa inuu ka qayda laa yanqaticu wujuuduhu jiritaankiisu aanu goyn haaliban sida badan wa an yashrida lahu waa inuu shardiyaa juz-an macluuman qeyb la yaqaano min aribxi ka mida wa an laa yuqadara bimuddatin muddana waa inaan lagu qadarin waxau sheekhu leeyahay qiraadku wuxuu leeyahay arkaan arkaan waxaan leeyahay shuruud afar ah kow waxaa horta marka hore an yakuuna calaa naadi min adrahimi wadanaaniir waxaan lagu suraakoobayaa waa inay lacag tahay waxaa marka hore lagu suraakoobayaa ninka loo dhiibayaa waa inay lacag tahay yacnii si wixii ay u caddaadaan oo ninkan ha dhowto waxa laga doonayaa uu u caddaado masalan haddii badeecad iyo wax kale qofku uu hayaa ilaa hadhow marka la xisaabtamayo xataa xoolihii waxaa loo celinaya asalkoodii baa loo celinayaa wuxuu doonaba isagu qofku haya waa intuu inuu soo lacageeyo oo dabeetana qofkii ayadoo lacaga uu la yimaadaa u keenaa maxaa yale meeshii qaradh iyo kada fara badan ayaa ku sugan camalkiina waxa weeye mid aan madbuud ahayn oon koobnayn ribixuna waa mid aan lagu kalsoonayn qiraadkana wuxuu ku dhisan in ra ra'sumaalkii la soo celiyo oo ha dhowta raasumaalkii dee raasamaalkiina meel la dhigo faa'iidadiina meel loo saaro marka isagoo raasamaalkii laga jaahil yahay dee lama soo celin karo ribxi wax looma kala saari karay wax cad oo xoolo ah laysla garanayo lacaga weyn qofkii loo dhiiba wa an ya'dana rabu lmaali lilcaamili fi tasarufi mudlaqa waa inuu u idmaa ninka maalkale ninka caamilkaa u dhiibay tasarufka iyo shaygan rogrogiisa waa ina mudlaqan kala qaadaan isagoon waxba ku xidhin bilaa shardi sin waxba ku xidhin ee yidhi ku shaqeeyuun ku shaqeeyuun oon wax allo wax kalou ku xidhayna aanay jirin oo masalan waxaan la ogolayn wax ma iibin karti wax ma soo adoo ila tashada mooyaane maxaa yeele hadduu yidhaha markaad wax soo gelinaysa iyo markaad wax sii iibinaysa labadaba aniga ila soo tasho dee maqsuudkii ayaa ku tegayo waxaa laga yaabaa inuu shaygu qofku arko shay faa'iida ku jirto maaligiina uu waayo ama inuu yidhaahdo hebel mooyaane cid kale waxaa ka soo iibsanin ama hebel mooyaane cid kale waxa ka iibinin iminka waxyaalaha ay sameeyeen sharaa'igu ee masalan shirkad heshiis lala gelaye la odhanayo intaa kamiyaddaa doonaysa annaga kaa qaadanayna cid kale waxba kama iibin kartid waa caqdi mukhaalif lilislaam ixtikaaru sinfi baa la yidhahdaa waa wax aada u liita weeyaanoo dabeedna xagga nidaamka gaalada intuu inagaga yimi un aynu sidiisii dabeedna u qaadin wadaad iyo walan laba sidiisii loo qaatay ixtikaar weeye ummaddu inay isdhinac yaacdo oo warshadii cid waliba wax ka soo iibsato oo ummaddu ay kala faa'iide ayaa la doonayaa laakiin unaas mucayaniin intay xidhaan oo yidhaahdaan annagaa dabeedna in kamiyaddaa doonaysa warshaday kaa iibsanaynaa dabeetana dadka annagaa cunaha ku qabanayno intaanu doono ka siinayna ee adigu mir dambaha naga daba keenin waa caqdi mukhaalif lilislaam aad buu khilaafsan yahay markaa qofkii ciddaa ha ka iibinin ciddaa ka iibi waa inaan taqyiidkaa lagu samaynay marka xoolihii loo dhiibo waa in la yidhaahdaa ku shaqee de waa la fari karaa qofkii inuu xalaala oo ku shaqeeyo xalaala de inuu qofku ka shaqeeyo shayga xaaraanta oo iska ilaaliyo dee taa ma'muurin baynu kunay hadduu sii caddeeyana way iska wanaagsan maxaa yeele waxyaalaha mukhaalafaadka ah ee dee lagu shaqeeya aad bay u tiro badan yihiin aw ama fii maa laa yanqadicu wujuubuhu haaliban fi tasarufi muطlaqan waxba ku xidhi maayo aw ama fii maa shay buu ku xidhayaa laa yanqadicu wujuuduhu haaliban helidiisu sida badan aanay go-in wax la heli karo dee maryo raashin oo kale waa waxaan marnaba go-aynoo la helayo kaasoo kale hadduu ku qaydo waxba iyada dhibaato kuma jirto ku xidho laakiin waxyaalaha inta badan go-a ayaan ayaga la ogolay in lagu xidho waxyaalaha laga yaaba inay go ee aan la helin ayaa la diidanya in lagu xidho wa an yashrida waa inuu shardiyaa lahu caamilka juzan macluuman min aribxi qayb go-an oo ribixa ka midana waa inuu u cayimaa qayb ribixa faa'iidada ka midana waa inuu cayimaa oo masalan uu yidhaahdaa wixii faa'iide ka soo baxda kalabarh baad leedahay wixii ka soo baxa hulus baad leedahay laakiin lama ogolo qofkii in la yidhaha waxaas ayaad faa'iidadiisa leedahay masalan adhigaa iminka aynu gelinay baad faaidadiisa le adhig waxa laga inuu ribxiba waayo oo khasaare u yimaado dabeetana waxa kale la geliyo faa'iide laga helo marka wixii la helo ee ribix soo baxa ayuunbaa qofka xoogay percentage looga caddaynaya wa an laa yuqadara bimuddatin muddona waa inaan lagu xidhin muddo waa inaan lagu xidhin oo maxaa la diidayaa haddii muddo lagu xidho waxa laga yaaba faa'iidaba la waayo faa'iidaba in la waayo ayaa laga yaabaa marka waa inaan haddii muddo lagu xidhana caqdiguba uu fasahaadaya caqdiguba wuu fasahaadaya haddii muddo lagu xidho laakiin qofku wuxuu xaq u leeyahay ayadoo la shaqeeyey caqdigii waxa caamilkiina waa ka noqon karaa maaliguna waa ka noqon karaa oo waa caqdi jaa'isu طarafayn oo xagga ayada uu ka bixi karaa qofku ee waxa wax ka mid a qayb ka midana wuu la noqon karaa iyadoo aan ribic iyo khasaara toona imanin waxbana yeeli maayo raasumaalkuna intaa hadhay buu noqonaya markaa walaa damaana wax magdhowa laguma laha calal caamili ninka caamilkaa ilaa bicudwaanin gabadfal mooyaane waxau sheekhu halkan inoogu sheegayay caqdigan qiraadku inuu cuquudda la yidhaahdo iyo do-ammaanada uu ku jiro oo ninkaa caamilkaahee loo dhiibay xoolahee layidhi ku shaqee layidhi ku shaqee wixii ku yimaada xoolahaas ma magdhabayo wixii gaboodfal isaga kaga yimaada xaggiisa ayuunbuu magdhabayaa wixii gaboodfal xaggiisa kaga yimaado ayuu magdhabayaa laakiin wixii aan gaboodfal ku imanin ma magdhabay isagaana loo rumaynaya masalan meeshii markaanu markhaati jirin ee uu waxaasi way khasaareen iyo waxaasi sidaasay noqdeen isagunbaa loodhan ku dhaaray inay waxaa sidaa tahay oo walqowlu qowluhu baa loo rumayn ilaa bicudwaani laakiin wuxuu gaboodfal ku sameeyo isaga ayaa mag dhabaya masalan gaboodfalkii dee dad buu masalan tasaahul fara badan buu sameeyo dad aanu hubin buu wixii iska siiyey dad buu iska amaahiyey safar aan qarad eh, iyo kada fara badan iyo meel lagu dhacayuu iska mariyey wixii baa dabeetana si ku dhacay wuu mag dhabaya markaa gaboodfal baa qofkii loo tirinaya waidaa xasala ribxun wa khusraanun marka ay yimaadaan faa'iido iyo khasaaraba jubila alkhusraanu biribxi khasaaraha waxaa lagu kabayaa ribxa meeshii dhowr arrimood baa ka soo bixi karaan haddii uu khasaara yimaado waxaa lagu leeyahay saaxibulmaal ninkii maalka lahaa baa khasaaraha lagu leeyahy anu ninkana goodfa lagu iman ninka caamilka waxba laga dooni maayo isaga maxaa yeelay khasaaruhuisna dhinac kale uu kaga jirayo dee faa'iiduu waayey oo shaqadiisii khasaartay kana raasumaalkii baa ka khasaaray haddii faa'iido la helana dee waa sidii la doonayeyoo waa la kala qaybsanayaa un oo sidii ay heshiiskooda ayay u kala qaybsanayaan haddaba way khasaariya faa'iidaba way yimaadeen maxaa dhacay masalan mar baa la faa'iiday kaba soo qaad masalan laba boqol oo dollaroo faa'iidaa baa la helay ama kaba soo qaad saddex boqoloo faa'iidaa baa la helay isla markii kadib haddana badeecad kale la geliyey ayaa saddex boqoloo khasaaraba haddana soo baxay maxaa markaa imanaya meeshii faaiidala baa soo baxaysaa oo saddexdii faa'iidadahaydee soo baxday saddexdan khasaaree ka dambeeya goosanaya laakiin waxa weeyaan haddii aan la qaybsanin haddaan la qaybsanin weeye masalan haddii heshiiskuwa marka hore u ahaa mar alle markaynu faa'ido aragnaa baynu kala qaadanaynaa ama shahri baynu u kala qaadanaynaa ama sanawi baynu u kala qaadanaynaa wixii sanadkii ama bishii baynu mar intaynu xisaabina faaide kala qaadana ayadoo la kala qaatay faaidadii oo lala kala dhaqaaqo caamilkiina jeebada gashay maaligiina jeebada gashaday ayaa khasaare weyni yimi marka waa cala maaligun baa lagu leeyey markaa ilaa caamilku wixiisii qaadayey waidaa xasala ribxun wakhusraanun jubila alkhusraanu khasaaraha biribxi ribxa ayaa lagu kabayaa masale kale ayaa iyana jirta ninka caamilulqiraadka caamilulqiraad ninkaa xoolaha gacanta ku hayaa laa yaxiqu lahu an yunfiqa maala alqiradi calaa nafsi xadan walaa safaran ninkaasi xoolahaa keliya wuxuu ku leeyahay ribxaasuun ayuunbuu faa'iido intiisa ku leeyahay laa dilaal baanu ku lahayn safar baanu ku lahayn albeerkaanu ku lahayn wax alla wax kaluu ku leeyahay ma jirto wax alliyaaliyo wixii uu isticmaalay intuu xoolaha ka shaqaynayo ee isaga nafdiisa ku baxdaa baa laga jarayaa ribxiisaasunbaa laga jara hadii ribx la waayana isagaa laga doonayaa waayo haddii qofkii lagu fasaxo iminka bayca musharka jira waxyaalo badan dhinac dilaal bay ka qaadanayaan oo mid kale khidmad buu ka qaadanayo hadhowta haddana wuxuu qaadanayaa ribixiibu haddana usoo dhiganaya waxaa laga yaaba wixiiba intuu dhinac walba iskaga soo rogo inuu raasmaalkii kusoo muruxsado ayaa dhacaysaa markuu dhinac walba ka qaato way dhacday sharaa'iga iminka dalka jooga qaarkood aad baan uga tacajabnay arrinkooda inta noocee ay iskaga soo rogeen mushahar bay dhinaca ka qaateen oo dhinac kale aasaas bay ka qaateen oo dhinac kale haddana faa'iido kale ka qaatay wax alla wixii soo baxayba meesha ayagaa wada qaadanaya markaa marka qaladada fara badan baa jira marka ninku wuxuu ku leeyahay uun ribixiisaas ayuunbuu leeyahay nasiib min aribxi wuxuu ka helo wax kaloo mudanaya ma jiro haddii marka horeba la yidhaha dilaal baan ley ama khidbad baan ley ama la geliyana caqdiga lafdiisaba fasaadgelayaan waxbaba ka hirgelaynin hadduu caqdigii fasahaadana ninkina wuxuu leeyahay xoolihiisiiyo waxay u soo saareen ninkii kalena wuxuu leeyahay intuu orordayun baa la odhanaya maxaa la siiyaa dadka la shaqeeya xoogaygaas unbaa loo dhiibay faslun fi lmusaaqaati musaaqaadkii ayuu fasal yahay musaaqaadku waa caqdun yatadaman mucaamalata shaksi kayrahu calaa shajari cinabin aw naklin yatacadu bisaqyin watarbiyatin calaa nalow qadran macluuman min hamarihi waa iska masala inaan imika inagu samaynoo dee timir iyo cinabtoona ma lihine waxa weeye nin geed timira leh ama dhir timireed buu leeyahay ama cinab buu leeyahay qofbuu dabeedna heshiis la gelaya qofkaasi inuu waraabiyo oo uu ka shaqeeyo si uu midhahooda ka soo baxa oo qayb u yeesho ayaa la yidhaha musaaqaadka si uu waxa ka soo baxaya oo qayb u yeesho ayaa musaaqaad la yidhahdaa waana geedkaa cinabka iyo geedkaa timirtan weeye maxaa yidhaha rasuulku sala allahu alay wasalam markii khaybaro ay furteen ayaa yuhuuddi rasuulka waxay weydiiyeen inuu ku sugo dhulkaa inay ka sii shaqeeyaan waxa ka soo baxayaana nis ay qaataan dabeedna rasuulku waa idinku sugaynaa hi arrintaa ilaa cumar bin khadaab markii dambe uu ka saaray nakiisha ayaana nusuusta ku soo aroortay cinabkana baa looga qiyaasoo la yidhi waa isku mid oo xagga sekada iyo waxyaalo fara badan ayay iskaga mid yihiin markaa arkaantiisu baabkana waxa weeye ninka maaliga ah dee shayga leh iyo ninka caamilka ah isna ka shaqaynaya iyo tamarada midhaha iyo camalkaasoo shaqadii laga qabanayey ah iyo mawridulcamal camalku meeshuu ku aroorayay oo ayanayn dhirtii ah iyo siiqadii intaasay arkaanteedu baabkana noqonaya walmusaaqaatu waraabtankii jaaisun waa bannaayay cala anakli waalkaram geedkaa nakiisha ee geed karamkaa walahaa shardaani laba shardi ayaanay leedahay axaduhumaa an yuqadirahaa bimuddatin macluumatin waynu ku qadaraa waani ka labaad an yucayana lilcaamili waa inuu cayima juz-an macluuman min ahamara juz midhaha ka mid a waxau sheekhu leeyahay musaaqaadku way bannaan tahay caqdigaa waraabku cala anakli waalkaram wuxuu ku bannaan yahay labadaa geeda nakhiisha iyo iyo karamka karamkana cinabka ayaa la yidhaahdaa inkastoo rasuulku laa tasumu lcinaba karaman inama alkaramu rajulu lmuslim waa ninka muslimkaa buli ha ku magacaabin haddana fuqahadu way iskaga magacaabaan marka wuxuu sheekhu leeyahay way ku bannaan tahay caqdiga musaaqaadka in lagu galo timirta iyo karamka walahaa shardaan laba shardi bay leedahay oo ka u horeeya an yuqadirahaa bimuddatin macluuma muddo macluuma waynu ku qadaraa muddo macluuma oo geedku ku midheeyo waynu ku qadaraa markaa mulaqa kuma ansaxdo maxaa yl waa caqdi laazima sida ijaaradoo kale cuquudda laazima darafeynkaabay ka mid tihin qofna ka bixi karaynin marka waa in muddo lagu qadaraa ay geedkaasi ku midhaynayo wahaaniya an yucayina lilcaamili juzan macluuman min ahamara qayb ka mida midhahana waa in qofka loo cayinanlaya ulu baad leedahay nis baad leedahay uma alcamalu fiiha calaa darbayni haddaba shaqada laga qabanayaa dhirtaa waa calaa darbayni waa laba qaybood camalun yacuudu nafcuhu ila hamara shaqo ay waxtarkiisu midhaha u noqonayaan fa huwa cala alcaamil ninka caamilkaa baa lagu leeyahay wa camalun yacuudu iyo camal nafcigiisu ilal ardi dhulka u noqonayo fa huwa calaa rabbilmaali ninka maal kale ayay guudkiisa saarantay waxau leeyahay sheekhu shaqadii waa laba qaybood camalu yacuudu nafcu ilaa hamara waa camal uu u noqonayo nafcigiisu midhaha ayuu noqonayaa fa huwa cala alcaamil markaa caamilka ayaa laga doonaya waa maxay dee waa waraabintii masalan meelaha ay biyuhu maraane majaarida usafayntoodii kuwii markaa u baahnaa in la hadhayo hadhayntoodii xashiishka iyo haramaanka guritaankiisii midhaha ilaalintoodii waxa la yaariyo waxaasoo dhammi xagga midhahay u socdaan waxtarkiisii oo caamilkaa laga doonaya wa camalun yacuudu nafcu ila alardi camalna nafcigiisu wuxuu u noqonayaa xagga dhulkao fahuwa calaa rabbilmaali ninka maal kale ayaa lagu leeyay ceelka qodidiisii wixii aalaadkii lagu waraabinayey wixii lagu qodayey waxla waxaasoo dhan keenidoodana iyo saaqiyadaa ujeexoodii ninka maaligaa baa laga doonaya faslun fi lijaarati waxaa kirada la yidhaahdo ayuu fasl yahay kiradu waxa weeye waa caqdin yaqtadii tamliika manfacatin macluumatin mubaaxatin biciwadin macluum waa caqdi keenaya in manfaco iyo dheef siiyo manfacadaasoo macluumaahoo mubaaxa macluuma waa mid la garanayo waana mubaax oo mid bannaan mid xaaraana maaha biciwadin macluum waxaana la isku milkiisanaya ciwad bannaan wax waxbaa la dhaafsanayaa bannaan wax bannaan ayaa la dhaafsanayaa fa in ardacna lakum faatuhunna ujuurahunna dumarkii la furay baa la yidhi hadday idin nuujiyaan ilmihii mushaaharadooda mushaqaydooda sii rasuulkuna sala alla alay sl uhi alaaatan ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex aniga ayaa la doodaya maalinta qiyaamaha rajulan acdaa bi uma adar warajulun baaca horadan faakada amn warajulun istaajara ajiiran fastawfaa minhu walam yucdi ajrahu waxaa ka mid a nin kiraystay qof dabeedna ka oofsaday shaqadii uu doonayey walam yucطiihu ujratahu mushaqaydiisina aan siinin maalinta qiima la doodayy baa rasuulku yidhi ka intuu qof ku shaqaystay dabeedna iska eriyey wixii mushaqaayadii siin waayey anigaa la dooday bui maalinta qiima qofkaasi dulmiga u sameeyey daradi ucdu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraquhu isagu wuxu uhi ninka shaqaynaya mushaqaayadiisi intaan dhididkiisu qalalin intaan dhididkiisu qalalin wa kullu maa shay dhammaantii oo amkana alintifaacu bihi ay suurto gashay in lagu intifaaco maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisina ay hadhayso saxad ijaaratuhu kelayntiisa ayaa bannaan idaa qudirad manfacatu biaxadi amarayni laba arrin midkood marka lagu qadaro bimuddatin aw camal muddo ama camal markaa ijaara arkaanteeduna waa mujir iyo musta'jir mujir waa kireey ama mukri iyo musta'jir ama mubtari waa iyo caynta alcayn اlmuajara iyo cayntaa la kiranaya siiqada waa kaa kiraya waan kaa kiraysadaa way arkaanteeda markaa sheekhu wuxuu yidhi wakullu maa shay dhammaantii amkana alintifaacu bih shay allayaaliyo shaygay suurtagal tahay in lagu intifaaca maca baqaa'i cayniha iyadoo cayntiisina ka hadhayso shaygii oo marka lagu intifaaca ayntiisina soo hadhayso saxa ijaaratu in la kireeyaa way bannaantay wixii israacayay baan kiro gelaynin koobkaa caanaha baan kaa kireeyey dee markaad laacdo midh ma soo hadhayaan maya weeye marka waa wixii iyo intifaaci kala hadhaan gurigi oo waad kiraysanaysaa waad iskaga baxaysaa guriga halkiisi buu yaal gaarigii baad kiraysanaysaa halkiisiibu iska markaad ka degto waxaa la yeelaya waxaa isaga iyo intifaacu kala hadhayaan ayaa bannaan in la kirayso wa kullu maa amkana alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisuna baaqi noqonayso saxad ijaaratuhu in la kireeyo ayaa bannaan idaa qudirad manfacatuhu marka manfacadiisa lagu qadaro biaxdi amrayn manfacadaa shayga la kiraysanaya labaa lagu qadaraya bimuddatin oo camal ama muddo shaygaa muddahaasan kaa kiraysan qof baad kiraysanaysaa waxaan ku kiraystay waktigaa waxdan waa inaan la israacinin muddada iyo camalka shaygaa ii qabo muddadaana iigu qabo waa inaan labadaa la israacin waxaa laga yaabaa in shaygii uu sidii dee muddadii iyo shaygiina isla hagaagi waayaan baa laga yaabaa marka haddii qofkii la kiraysanayo waa in wixii kiradii ama lagu qadaraa muddo ama camal lagu qadaraa waxaa qabo waa in la yidhaha masalan maradaa tol waa in la yidhaha kabahaa samee shaygaa samee kayrtu ku dhammaadun bay noqonaysaa laakiin haddii muddadiina loo raaciyo way adkaanaysaa wa iطlaaquhaa haddaba ilaaqeedii yaqtadii tacjiila alujrati wuxuu keenaya ujrada in la dedejiyo shaygaa ujradaa lagu kala kiraysanayana waa inay macluumo tahay ujrada mushqaayadda lagu kala kiraysanaya wa inay macluumo tahay haddaba haddii la kala kiraysto unan ujradii la keenin wa iطlaaquhaa macnaha iyadoo lale waanu kala kiraysanay yaqtadii tacjiil alujra wuxuu keenayaa ujradii inay soo degdegto ujradii inay soo degdegtaabay keenaysaa ku yimi wuxuu waa amaanadaydiisii falam yukhrijha maca alqudrati calayha aar berrita noo kaalay buui qasnada iyo meelaha furfuri kari mayno baarbaari kari maynee berrita noo kaalay wax is waanu yar caajisay un mooyaane wax ka haya oo maanic sharcina ma jiro ee u iska yar caajisay un ninkiibaa beritay meesha xalaybaaba la jabsayba alaabtii oo baxayba waa lagu leeyey qofka qofkii waa lagu leeyey bacdinaaba qofkii uu yidhi waxayga isii isagoo aan wax cudurdaari jirin uu ka hayey oo dabeedna ay wax ku yimaadeen waa lagu yeelanaya qofkii waidaa duuliba bihaa marka laga doono falam yukhrijha aanu soo saarin maca alqudrati calayha isagoo karaya xataa talifat ilaa ay dhimatay damiir wuu magdhabaya laakiin hadduu masalan salaad iyo dee cunto uu cunayay hadduu waxaa ku mashquulsanaa dhammaan lagu yeelan maayo gaboodfal ayaanu samaynin qofku gaboodfal marka muu samaynin waa inay badan yihin waxyaalaha cawaaridu la yidhaahdo wadiica ilaa tuma weyno mudawalaadkaa dhigtaa waxba markaa kusii daremayna halkan masalan qofka haddii uu ammaano hayo qofkii lahaana uu ka maqnaaday muddo dheer oo warkiisaba ka go-ayo uu garan waayey xataa warasadiisiina uu garan waayey wuxuu ku iilayaa un shayga masaalixda muslimiinta ayuunbuu iilayaa meelaha muslimiinta maraafiqda caamka muslimiinta ka wada dhexeey masaajidu ka mid yihiin madaarisku ka mid yihiin wadooyinku ka mid yihiin ayuu ku bixinaya waxaa la mida waxyaalihii masalan ayaguna la garan waaye cid leh masalan markaynu dalka soo gallay oo kale dee alaabooyin fara badan jiingado alaabo badan baa leeyahay cidlana la garan maayo qofkii ma iska qaadanayaan marka la ma qaadanayo qofkii wuxuu yeelayaa shaygii masaalixda muslimiinta ka wada dhaxaysa ay wada dheefsanayaan ayuunbaa lagu bixinaya laakiin qof gaari inuu gaar isaga qaato lama ogola mar hadduu wixii wax baayacoo lumay uu yahay ilan waxani milki qof ayuu ku jiray mar hadduu milki qof ku jiray dee milkigaaga wuxuu kusoo geli karaa inaad ama ka iibsato ama inuu ku siiyo ama inaad dee ka dhaxasho oo haddaad dhaxalkiisa leedahay laakiin waan iska qaadanaya waxaanan lahayn diintu ma ogola waxa liyaariya wixii kaa soo galaana waa xaaraan qaar baa jiinabka haysa qaar baa gaawaari haysa qaar baa boqolaal wax haysa waxaaraan bay kiilanayaan